الصلاة والسلام على النزول بقباء أول مسجد بني في الإسلام هذا محله ومبحثه النزول dego بقباء وin ldegaaw hada محله ومبحثه أول مسجد huwa masjid lquba msadabir huwa masjid lquba awalu masjidin misaajidkin horay waay masjidkaas oo buniya huwa masjidka la dhisay fi lislaami islaamka dhasisa kadhisikin horay waay wasala rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha yadeeri gubaa xaafidi guba leraa yadeeri fi lyawmi maalin yadeeri yomki athani lamaad min rabiic lwal bilmawlud maalintii lamaad almuwaafiq aadanaitay talaasiin min september bilan september lanaw sodon shek andinayt sanata sutumia arbaca yani isna wa cishriin milaadi yani lix boqol i labaatan ilama milaadiyada ka aadinayt markaasiyo meeladeedi rasuulka sala allahu alayhi wasalam gubadeedi bacda an makasa nabiy nabo marki nagaadi bacdisha talaata casharata uma ised sanatan insana nagaadi mulayadan haal rasuulka la caririya nagaadi aleyh ala rasul la caririya fi makata maka laka caririya kumisadsan iyo makusoo silce iyo rafaadka roog yahan nagaadi mamnuucan la reebay min aljahri lijeroogi dacwa dacwada islaamka lijerooji lkureebi wakad aqaama nabiyu nabaga nagaadi sala llahu alayhi wasalam biguba xaafid gubul era nagaadi isnatayni wa cishriin labaatan iyo lama laylatan min layla iyo nagaadi bayna asxaabihi asxaabi nabiyi nabag asxaabtis lamdasiyo iyo nagaadi min almuhaajiriina muhaajiriin e walansaar min alansaari e aaminan haal rasuulka aamin eye mطmainan haal iki xasalan وaqad bana النabiy sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasul shay may dhisay fi tilka lmudda muddadaas taase dhatiye may dhisay masjida qubaa masaajidki masjid quba leraaya dhisi aladi masjid oo wasafa allahu tacaala ilahay tilmaamayhu masjidku siga alaka tilmaamay bianahu ana almasjida masaajidku siga aba masjidun masaajid ini ay ka tilmaamay masaajidkaasoo usifa la aasaasay cala ataqwa alla obsala ka aasaasi wasala rasulu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka yadeeri wabaa xaafidi bogol araa yadeeri mubada manaha yani xaafid oo madiina binaanshi aw xiligii hor saasa jartay laakin hadda magaaladii bawnatay magaaladii hoos yeelan kaseed xaafidaas majidububa masaajide oo madinan kuwin madina yani kumiday oo la ziyaarada rasuulka sala allahu alayhi wasalam si kuli sabcin iyo ziyaarada jaris sabto kasta iyo meelan bahaay lamarakanaa katukaday alana dadka xujaaytay marka adkan bahan taasu wal sunaaye in masaajidtaas la seed meelan la seede masjidguba macruuf wa magaalada lay kumid yahay hada laakin waktigaas xiligaas magaalada madina yaraaysa rasuulka samayn shay bayn aljabaleyn laya bayn alxarateyn lamashid lamdatiyo laka jarti kabacda gubadona xaafido gooni ku aho ahay dheer dhoor meel injarto madina injarti haysi kolku inti madina inseen iyo gubadaasoy jidka miilahay miila ka degi rasuul wasala rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka iyo degi yadeeri mubaa mubu yadeeri fi yawmi thani maalinti lamaad yadeeri macnaha wala maalinta lamaad usudeeri iyo tiradkortika aadinaysi nin sheegahay taarikh oo jadid mil ku bilaawdaay ataarikh lislamiy taarikhi oo islami langisday oo hada lilay hijriya taarikhan hada walaa lakatirsadaayo hijriya lilay ahay kun iyo afar boqol iyo nayaw sodon iyo dhowr malahay iyo yani waaki masalan waktigaasa bilaawsi amanta rasuulka deeraw sala lahu alay wasalam uga deeraw kolkan fi lyawmi maalin ya deeri yoomkiya thani lamaad min rabiic lawal bilan bilmawlud maalintiya lamaad ya deeri almuwaafii yonkasoo almuwaafii kwa kabeeganaayay ama kaaadanayay kabeeganaayay almuwaafii yonkasoo almuwaafii kabeeganaayay athalaathiin min september bilan september leraw sodon sha kabeeganaayo augosto september bilaas bilaas yani dhoorke janaayo febraayo hawed september bila leraw bilaas sodon shaya ka aadanayo sanata sita mia itnaa wa cishriin milaadi milaadida nabi ciisena laha ku bilaaw lix boqol i labaatan ilama roogdi waktidaas ka lix boqol i labaatan ilama milaadid ka aadamayti ilan markaas taarikh kale oo jari malahayna taarikh kolka oo milaadi lay jarti hijiri markaas lay bilaawdaas wa hada yani kan mayb wa awalu taarikin taarikhin horeeyu taarikhaasoo jadidin cusub binisbati liduhuri lislaami islaamka muuqishadiis hadii lan firi taarikhi in horeey waay wahada taariku taarikan hadda bilawda ay rasuulka madina seedi oo milaadid waa fogaan nabi ciisa dhalshiisa lah kubilawda hijrin ma kubilawdaas hijriya taarikh lhijriya marki lilay oo kun iyo hadda afar boqol i dhowr marahay di soddon i dhowr marahay yani waa ki masala mira kubilawda taarikhin hore islaamku islaamkana taarikh iyo tirsadaa in taarikhaas hijrigi lerawa oo bilo kabeegan yani bilo bilo lakuhisaabo sanadkana awal shay may kubilaawade bili hadahnin dhamaada si muxaram muxarama kubilaawade yani reesaas wahada taarikin kan awalu taarikin taarikin horay wa taarikhaasoo jadidin usub binisbati liduhuri lislaam islaamka muuqashadiis hadii la fiiriyo bacda alhijra hijradii bacdisha hamuuqdi hijradii bacdisha taarikhi hamuuqdi taarikha sakan eh fa bisababi hadihi lhijra hijradan rasuulka hijrooday min maka ilaa madina hijroodi sababkeed yatamad may taamnagatay lirasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha in dhamaystirantay yani wa kay masalan sunatu ikhwanihi ikhwani rasuuli sala allahu alay wasalam rasuulka walaalnyooshe dariiqadii oo intaamnagati alambiyaai ambiyada haayen ambiyadaas oo min qabli gabli nabi naba hortis haayen may wali id ma min nabiyin naba majaro oo lahabi nabi ambiyada ilaahay kumid ah eh ilaa uhjina huwa nabagaas uhina huwa nabagaas wal ihaanaysadilay min cashaairihi cashaair nabiyi nabagaas tolyaalshe yalku ihanaysadi tolshay i garaabadiis hadugudeena deeriyena buryanlay kolka nabagana rasuulkana sala allahu alayhi wasalam ambiyadiis walaalmishay haayeen oo ku horeeyeen dariigadii mari ya mari usuna tolshay jeeka deeriyen haburiyen makya ku buriyen wadadii kolka ambiyadii hortaba mari jaran usuna hamar intaamnagatiwa waudiya huwa rasuulka wal dhibi sala allahu alayhi wasalam uhida huwa rasuulka wal cadaadiyey wal filci waay ladura huwa rasuulka inti laan dhibaato geliyo ila alhijrati hijroodow habaxow laan dhibaato geli min bilaadihi bilaadi nabiyi nabada bilaadis hakubaxow sha lan ku dhibaato geliy magaaladiis hakubaarbaar isukataay konton isadasin hakuroogi iyo lakuburi kolka sunadii oo ikhwaankeyo intaam nagati laha ku bilaaw min ibrahima nabi llahi ibrahim laha ku bilaaw ilaa cisa nabi ciisa intin dhexay calayhim ambiyada korkooda aliyela asalaatu wasalaamu aliyela kolkan dacwaditi yeedahay ti rasuulkan taamnagati oo ambiyada ilaahay bilaha weelo jaray laha dhibo jaray wadan sho laha kuburiyi jaray usun geek wadankishay makahaya usujeelay iya laha kuburi mana baytullahi kiyaaliya laha kuburi fa hadihi lhijra fa bisababi hadihi lhijra hijradan rasuulka jidoy sababkeen yatamad ma intaag nagatay lirasuuli sala allahu alayh wasalam ma intaag nagatay sunatu ikhwanihi ikhwani rasuuli rasuulka walaalnishay dariigadiyo iyo intaag nagati ikhwaanti alambiyaai ambiyada haayen ambiyadaaso min qabli gabli nabi naba hortisa ale may wali idmaa min nabiyin nabiyun naba majara minta zaaidua idmaa min nabiyin nabiyun naba majara ilaa uhina huwa nabagaas wal ihaanaysaday wal dulayday min cashaairi cashaairi nabiy nabagaas toliyaalshay garaabyaalshay laku ihaanaysaday waudiya huwa nabagaas wa dhibi wbucida huwa nabag walcadaabi xata lbura huwa nabag inti lanku dhibaato geliyo ila hijrati hijroodo oo min bilaadi bilaadi nabi nabag bilaadisku hijroodo lanku dhibaato geliyo min ibrahim nabilahi ibrahim naa ku bilaaw abulambiyaai nabilahi ibrahim maybwa ambiyada ilaahay awshow nabi ibrahim wali kudomboy oo nabe la dhalo muslay ka abtirsadaa abulambiyaai khaliil raxman alraxmaan midaashay yani wa kay ibrahim alayhi salaatu wasalaam ilaa kubilaab kalku nabiy llahi ilaa cisa adow inti lah kudeer nabiy llahi ciisa bnu maryam ilaa lah kudeer ila nabagi indamboy ibrahim ilaa kubilaab nabagi kale indamboy nabag deerna cisa lay hay kolku nabiy llahi wali kale naba eh kudamboyo may ka abtirsadaan ibrahim a kaabtirsadaan saas darteed abul ambiyaay langare ambiyada awsho ilaa cisa lah kudeer ilaa nabiyina muhamed sala allahu alayhi wasalam may lakabtirsadaayan ibrahim lakabtirsadaaya kabtirsadaaya kolku nabi lah ibrahim wal ogiya may laa kuburiyay yani ciraaqi laa kuburi wadankaasaan daladay mila laa kuburi may lan sii buriyay falastiin baytsham iya lan buri ilaa baytulmaqdis yani waa kay masalan mila yani waa kay masalan ba lan buri marki dambasi nabi laahi sulayman dhisaa yahay gadaal gadaalshay ahi yani waqimaslam kolka nabi ibrahim laha kubilaaw ambiyadii kal uslay kaabtirsadayana ilaa nabi ciisa laha kudeer sunadii haytay oo ambiyadii sunadii haytay oo naba qaraabadii sabax buri jaren iyo rasuulka nantaamnagasi waqad dagama nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha iyo nagaadi biqubaa xaafid gubo leeraw iya ka nagaadi bacda an makasa nabiy nabo markii nagaadi bacdisha talaata cashara samana mer wasala rasuul adeeri guba gubiya deri ama deri bacda an makata nabinahu marki nagaadi bacdisha talaata casharata tumun isada nagaadi bacdisha sanatan min sanatin sanade tum isada sina nabanimada allah kubilaawahay cumri shay afartunga jari marki naba laku helay ahe kalkun yani tum isadina roogi ma isnagdaayan konton isada sin iyo makan roogi cumri shay kalkun hadda madin marki an qaaimaylan dhimana tumun sin bes mulayakan haal rasuulka la cariiriyey aleyhi ala rasuuli la ariiri ya yani waa kimaahiy nigaadi bacdan makasa marki nigaadi bacdishe mulayakan haal la cariiriyey aleyhi ala rasuul la ariiri fi makasa laka cariiri mamnuucan haal rasuulka laku reebay min aljahri lijehro laku reebay bidacwati dacwada lagayliyosha laku reebay dacwada malijehro kosilere reer maka ku reebeen ya intaas yaha nigaadi marka markaasa ma kutabi mana maka kutabi madina deerahay وقad dagama نabiy nabo marki guba seedi nigadi biguba xaafidi guba lera iyo nigadi biguba indhe ama biguba lamad اtnatayni وacishriina labaton ila ma laylata min layla ya nigadi bayn asxaabi asxaabi rasul rasulka asaartis batiyo nigadi min almuhaajiriina muhaajiriin asaartis وalansaari min alansaari ansaare aaminan haal aamin ay tookodom makadi o makasalciyaayay meelso dacwadisjira jarna geka aamin aamin ay mطmainan haalayki xasalan وقad bana النabiy sal الlahu عlyه وasalam ilahi rasul shay kasi fi tilka lmudati mudadaas labaatan lamadaas reer dhasiyo may dhisay masjida quba masaaidki masjid gobol eraay aladi masjidkaas oo wasafa allahu tacaala ilahay ka tilmaamay hu masjidka suga bianahu ana almasjida masaajidka sugaba masjidu masaajid in ya ilahay ka tilmaamay lamasjidun usisa cala taqwa ilahay masaajidkaas oo usisa la aas aasay la dhisay cala taqwa masaajideed in fadl badan waayo afartan sadid masaajid oo islaamka inka fal badan yasuna kan kan afaraad ysun maana sadid masaajid islaamka fal badan masjid laqsa masjid lmadina masjid lxaram masjid lxaram an fal badan masjid madina kiga masjid laqsa bayt lmaqdis ilan hadii yahuuda haysato islaamka kacadaadi hayso falastinka kacadaadihay kolka sadid masaajid yan kuwinhay masaajid hakiga masjid guba wa lamaid usika ala taqwa ilahi asilat hadi asila mata wasala rasul rasulka imederi guba guba imederi wasala rasul sala lahu alayh wasalam guba fi lyawm thani min rabic lawal almuwafiq fi talatin min september sanata salaasata mia itna yani itna cishriin miladi kam sanatan aqama kam sanatan sanad ba aqama nabiy bimaka tana gaadi aqama nabiy sala lahu alayh wasalam bimaka alaaa casharata tumi sed sana tamni sana kam laylatan layla me makasa nabiy biguba nigaadi layla me maka nigaadi guba meega nigaadi itna itnaini waaqama nabiy biguba itnaini waishriin layla maada camila nabiy nabag may suubi fi tilka lmudda waqad bana nabiyu sala allahu alayh wasalam fi tilka lmudda masjida quba aladi wasafahu llahu tacaala bianahu masjid usfit cala taqwa alkhulaasa fitnaan min rabic lwal lama roogdo rabic lawal ya wasala rasuulkii saaxib shay saaxibuhu fi lgaari wasidiiqiya saaxib shay abubakar e yadeerin dhubaa dhuba ah, yadeerin aaminayni hal aaminiin ayin lan yakobsadaan laha ina dhuba deerin wagama nagaadin fiha fi dhuba xaafid guba leraa nagaadin isnatayni wa cishriin labaatan iyo lama laylatan min layla bana nabiy nabag dhisi sala allahu alayh wasalam fi anaiha anaa muda mudadaas dartiya dhisay masjida quba masjid quba dhisay masjidun huwa masjidun wa masaajidkaas oo usita huwa masjidka la aasaasay cala taqwa taqwo laka aasaasay alwusul deeraw ila lmadinati madina la deeraw hada maxaluhu awal jumcatin jumcatin horeysi fi lislaami islaamka dhakisdidi hada maxaluha awal khudbatin khudbatan horeysi o fi lislaam islaamka dhakisdidi hada maxaluha nidan maylin tarjumaysaday alwusul diro hada kan alwusul diro ila madin madiro awal jumcatin hadihi kan awal jumcatin jumcatin horeydi jumadaas oo fil islam islamka latasbiin awal khudbatin hadihi kan awal khudbatin khudbatin horeydi way khudbadaas oo fil islam islamka latasbiin lama kharaja rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki marki bahay min gubaa xaafidi gubo leerahay marki kubahi basidan hal rasuulkan gesadaayo sala allahu alayhi wasalam almadina madinan gasada ya axaadat may koobabeena alansaaru ansaariya dhiniyaha kumareen bi birasuuli sala allahu alay wasalam rasulka koobabeen wahum ansaarna mutabaliduuna garab tabsadeen suyuufahum seefyaalkooda garab tagaladeen farixiina haal inkuu faraxsan mustabshiriina haal inkuu bishaaraysado wakad adrakat ljumcatu jumaya hu nabag halaali fi barigi jidka madiina dhatiska halaali fasala mustafa sala lahu alayh wasalam tukadi ha aljumcata tukadi bimanga tukisi macahu maca rasuli rasulka macashihaade oo min almuslimiina muslimiinta eh wa hadihi jumcadun tan eh awal jumcatin sulyat fi lislaami wa jumcatin huraysay oo islaamka laku tukadiy wa khudbatuha khudbat ljumca jumcadun tan ee khudbadiyana awal khudbatin khudbatin horeysay fi lislam islamkaisaasi wa waqad kharaja lmustafa sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shayabah bimulaaqatihi yani waqad kharaja may habahayda ahlulmadina faacilka eh waqad kharaja ahlulmadinati iya habaheen madina hilkoodi yani limulaaqati mulaaqaati nabiyi nabag lakulmawshay daraadis iya habaheen wamacahu maca ahli lmadin ahlulmadina macashona iyo annisaa bilaan wasibyaanu awlaadiyin walmawalidu walwalaa'idu odooman ayin iya habaheen walba mahir rasuulullahi argali badili beegi lan la argoob rasuulka la marko wijiga halla kulunto marko la yani yalay awlaadiyo iyo bilaantiyo walba maahirna yaqulna halka goolayan oo rasuulka buraanbur sameeyayan balaca albadru calayna min taniyat lwadac wajaba shukru calayna madaca lilahi daac ayuha lmabcuudu fina itabi lamri lmubaac tasharafta almadina marxaban ya kayra da ya kayr yani marxaban ya kayra da ley mana biaokumagun yani wa kay markaasa habeen dalac albadru diltumya faroogiya dhalati alayna korkaanoha dhalati ee rasuulka sala lahu alayhi wasalam yamayla kishibaaye bil tumiya far arabta mar bilo tumiya farta yad laylat lbadri yaahay bilo marki tumiya faroog danunga nuuras kalku yani reesaas daraadiye rasuulka no nuurkas lakishibahi e rasuulka waa ku nuur badana ayled walkashiba mana maaalay walba nuur e rasuulka nuurshila kubaadiyalr sala allahu alayhi wasalam laakin nuurka rasuulka diliku aftin badinyi ididiku aftin badinyi laakin wal gariyalri mana dawla baa higay fadi dilo mal araga fane idid mal arag fane laakin wal gari mana dalac albadru kolkan baahay rasuulka may kashibaayana dil sumiya farroogda oo kale kashibaaya dalac albadru biltumya faroogdiya dhalati calayna korkaana dhalati min saniyati lwadaaci sugootiskii fongoriyaalshayaa ku dhalati wajaba shukru hadii marba oo biltumya faroogdani dhalatina yani lanki lakaabtinsadaay anbahi manaa lanki lakaabtinsadaayay mugdi gaalnimay shirkana kubahaayay kusu lakaabtinsadaayay addunya aakhira lakilibanaayo aninbahi wa hadii marba saas nagatin wajaba shukru shukri waajib nagade calayna una korkaana shukri waajibni nagade ma dacaa inti butuugayo yani ma dacaa inti weerayo daacinko nin weerowba nin weeraw lilahi ilahay ninka weeraaw ayuha lmabcuusu kan lahdi fina dhahdaana laasaariyo jita koyti bilamri yala koyti markaaso almudaaci laogolaadaw arinta wal ogoli dadadkajela koyti salin mar jita koyti sharafta lmadinata kad sharafta lmadinata madina sharafan weli marxaban hadhawaaw ya khayra daacim lang islaan dadankuweeri lankin khayr badanaayo hadhawaaw er mana beedko milikumagun jita sharafta almadina marxaban ya khayra daacim beed kasta milikumagun jita sharafta almadina beedka horwaay marxaban ya khayra daacim beedka lamaado ayuha almabcuusu fina jita bilamri lmudaaci jita sharafta almadina marxaban ya khayra daacim beed kasta milikumagun yo saas leyin yakoyan wa lama karaja rasul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki marki bahay min guba guba kubay baasitan hal rasulka gasadaayo almadinata madina gasada ya axabat lansaaru ansaar koobabtay bi binabi nabo wahum walhaal hum ansaarna mutabaliduna garab tabti min suyufahum suyufa alansaari ansaar seefyaalkooda garabkan ka jar lima wala seeftan garab tabtayin maybua oo meelo madinada may roogana niman odow aho rasulka odowsha e sida yahuud oo kala degan sadidi qabil yahuudaha ayang meelo degan may kala rooge dao wili in islamle reer madina naftiyo gaale roogan kalkun dadkaasa lakudifaace iyo oo hubso wedadaan hadhawaayo yan mana farixiina haal faraxsanin yakoodaben mustabsiriina haal bishaaraysadaayan jeeg addunyo wali inka horey nicme aragan aragan rasuulka aragan ka faraxsanin mana may wala farax eedan wiin waayo rasuul sala allahu alayhi wasalam oo wadankiikin hagalahay lisar farax eedan wiin waay وقad adrakat الجuمcatu juma iya halaalihi النabiy halaalisi darigi jidka datiska halaali fasala النabiy nabo tukadi sala الlahu عalيه وasalam ha aljumcata biman tukisi macahu maca النabiy nabo macshay haadeen oo min almuslimiina muslimiin wahadihi tan awalu jumcatin wahadihi ljumca jumcadon rasuulka saabta meelaka tukisi awalu jumcatin jumcatin horeysi wa jumcadaas suliyat fi lislaami islamka datis ka tukadi wakudbatuha kudbat ljumati jumadiade khudbadiana awal kudbatin oo may la sheegay dadka lakutukiisi afartan qof oo kale la sheegay aimada qaar marki mila daliilsadaayen sida shaaficiinta oo kale jumcad afartan akaan saas milasan daliilsadaayen wakudbatuha kudbat ljumcati jumad khudbadiana awal kudbatin khudbatin horeyti waay fi lislaami sanmatisaasi inti makala roogi juma mala tukun ilmuslimiinta kukulmaayano juma katukadaayano bamaaba mal helmed melo dadhakisha aho daar arqam io bilarqam maka dadhakadaaya marki dimtan adala kubahay magaaladi donna kubahay jumatin horeysa melkakulamaamtila fursad heli wakad kharaja nabiy nabaga bahi sala lah kharaja may habaheena e ahlulmadinati madina helkoodii habaheen limulaaqaati mulaaqaati nabiy nabag lakulamawsha habaheen sala allahu alayhi wasalam wa macahu maca ahlimadina ahlmadina macashon ayen annisaa bilaan ayen wasibyaanu awlaad yar yar ayen walwalaa'ido odooman ayin macna dadka wingna suubso baadhaadeen waa bifadinyasurnahayn balakeri bilaangi iyolaadna maahermi wa rasuulka koeleri sala allahu alayhi wasalam yaqulna halka goolayan buraanbur sameeyen bilaanta balaca albadru calayna min taniyati lwadaac wajaba shukru calayna ma daca lilahi daac ayuha lmabcuudu fina jita bilamri lmudaac layn ama balaca albadru calayna min taniyati lwadaac wajaba shukru calayna ma daca lilahi daac ayuha lmabcuudu fina jita bilamri lmudaac jita sharafta almadina marxaban ya khayra daclaymana dalaca albadru bilkumiya farogya dhalatay calayna korkaana dhalati min saniyaati lwadaaci sagootiski fongoryaalshay iya ku dhalati saniyaat maylan kase jamcu saniyatin saniyatin mufrad eh la jamciyay saniyaat laga jamci asaniya maylan kase adariiqu bayna aljabaleyn adariiq bayna aljabaleyn lamada guulood lamdhatiyo wadada maraas wadada yaro aririg maraas ye mayn kasaayan carabto taniyan kasaayan kolka sugo sugotiski fonkortis marki lilayn madina lanka marki arabta may wadgadis jeelo saasay ahaay maxabadaadi o dhahay kolka gofkun hooba baha wal sun hada oo gofkun hooba bahaw lan sugootiye aan mahayn gofkun hooba magaalada ku bahaw marta jeelayen carabta kolka gofkun hooba magaalada ku bahaw guurta salaa kukunagada mana inti guurta wal sagooti hadi koya hadin wal haka waaye langin oo bisharafle koya oo kale hadin wal horseede guurta salan horseede kalkun reed min saniyat lwadacta sagootiski tongoryaalshay miila nin kudhaladay miila kukoyu mana kuhorseedeen rasuulka awlaadiyo bilaanti kulli markaasa buraanburka kaadaha buraanburka dhime bilaanta buraanbur gaado yani diinta ka amaanto misaas oo kale dhimile iskulinata dalaca albadru biltumiya far roogdiya dhalati calayna korkaanka dhalati intay kudhalatay min aniyat lwadaaci sugootiskii kongoryaalsha kudhalati hadii marba oo baltumia faroogda rasuulka haniinbaheen indhaladay budhalingalina wajaba shukru markaas nicmo ilaahayna siyay nicmat liman walislaam ilaahayna siyay haddana nicmat saxaaba saxaabnima rasuulka oblalankilalkulma wijishaylay maalinto arago dhon hata caalima nagde saxaabiya nagde lang asaabta dadka yani asaabta kumid nagde kolka shukri waajibni nagad red shukr ilahay nicmadiis shukrin waajibni nagat wajaba shukru shukri waajib nagati alayna korkaan ma dacaa antiga weerayo daacin koo weerowba nin weeraw lilahi lidiin ilahay diinshay ning weeraw inti diinshay langba ning weerowba roogo nicmi shukri waajib nagati oo rasuululahi ba daaca ayuha almabcuutu ti lahadiyo dhahdaana lahadiyo jita lakoyti bilmri amara lakoyti amarkaasoo almubaac ilcadiyaw iyo lakoyti adag mana baynama reer makana seekukubahi rasuulka sala allahu alay salam doomka shay tolki shay seekudhaabay markaa kubahay dhoomashi hakubahi gil shay latawali lekina dadka usun kudhala ne dhawaayahayan kolkun sunatulambiyaaya saase macna sidiasa mayba dadka lankayo kudhaladi yani anuu magimoyahayan sunatulambiyaay bu macna kolkun saas darteed rasuulka dagek dadka isku dhaladay kureeshaayen konton isadisina dhaharoogi muxamedulamin eri jareen dacwadii io diinti boob sufidiya gali adugudena uanko geekana dad kala dhawaayo haya kolkan dadkiyo yoon dhawaayo rasuulka dhawaayo sala allahu alayhi wasalam may kumadudeyn sharaf dunya walaakira sharaf kumadudeyn macnaha nagaasha wal iska dari may laday alansaar han ilahay diintis in gargaarin alari mana ansaar yalar nagaasho ordhaangmay haayana oosi khasraj lama qabiila haya oo qabaliya kudhexayso boqol iyo labaatan sin dagaalamaayeen ee rasuullahi ankoy sala lahu alayhi wasalam yani ilahay sabab rasuulka sababisha ilahay kulugti kudumi yani ilahay nasdumi hadisjila nagden ansaara liskadi makidin ansaaru rasuul ilahi sala allahu alayh wasalam oo yani ahi walku dhaafi oosi kadridongma e eh, ansaara lis lamadi walka dari oos ansaara leri dadki maki kukooyano oo rasuulka najaragna muhaajiriin haleri mana kolkan jita koyti ayuha almabcuusu kolkan hadii maka lahakoodawadiyo uni amarka ogola len waano ayuha lmafcudu fina jita koyti bilamri amarya lakoyti kali lakoyti amarkaas almudaaci lacadiyo jita koyti sharafta ad sharafta haal aba sharaftay almadinata madina sharafti madinaho badib koyti sharafaan weli wa ay wali saasu dhungu madina rasuulka mtinsana sala allahu alayhi wasalam magaalo lama degaan aho dhib badano dhaniib badano lankiseedadon horku jiridaahayt macnaha asaabu rasuul markiseedeen owaaki kuweeri wala ogaay yani waki masalam saaso jiride xanuungas bogdi kolka rasuulka booseedi sala allahu alayhi wasalam asaabti xibtooden aragi ilaahiya tuuga ilaah gandidi roorha juxfun roor ari mana haddana di rasuulka ila mooday madino ajuusu waayela kudhex bahaaso kutubaaso juxfun jeedo arag yari mayna kafasritanyede gandadiya kafasir yari mana jiridi kubati kalku yani mujaawarada yani wala saamoyaas wafayl hoobkila saaxiba adina faylhaaso dhiko madinadi cid badan ayta saasat rasulka foola saaibadaimay nagati magaashi an yakribi leraay wal kubedeli may leri almadinat madinat rasul sala allahu alayhi wasalam laderasowki rasulka laderasiya sharafka waagasi kolkan jita koyti kadi sharabta halaga sharafan weelay almadinata madina sharafan weel may weli magaalada yeeda may kala meela kafuro may ilimidi rasuulka sala allahu alayhi wasalam may kahilmoodeera um, asxaabtay hijiroodan o tuuludo oo tuulooyinka dhong magaalooyinka dhong amas mana tuuladu magaalooyinka dhong amas saasa nagati mana rasuulka oo madina feedi hoolgala bilaawi magaalooyinka dhong madina lail kugobsadi mana ciidan alaadire maki lagobsade wal gobsade la lagobsade yani yahuudiya lagobsade yani wa kay magaalooyinka dhong magaaladiadt marki demb asaas islam nagati meela lakugobsadi mana islamka dhong meela kumaamulola nagati kalka sita koit sharabta kad sharabta hal sharabta almadinata madina sharabta yani waki kad sharabta almadina marxaban hadhawaaw ya kayra daacin lan dadhun din dadhuk weraw kin khair badnaayo sar yoosbilayin ya hadhawaayin silatan hadi sila dadkyo hay rasuulka saas andhawaayen rasuulka sala allahu alayh may deersiyey ni ero yani waki masalan anasinjeele er mama dinta iyo dacwada lagobadeena nafti ay maalsho rasuulkan dhiibe kol man axaaba ay koobabi birasuuli sala allahu alayhi wasalam ay koobabi xiina kuruujihi kuruuji nabiy min gubaha kubahay ay koobabi lama kharaja rasuul sala allahu alayhi wasalam min gubaha kaasidan ila lmadina axaada bihi alansaaru ansaarya koobaben ayna adrakat inta kahelalihu anabiy aljumcatu juma inta kahelali adrakat ljumcatu fi bariidi jidka datis hal sala rasuul sala allahu alay wasalam qablaha qabla ljumcati jumlatan tukaday la wahiya awl jumcati salaaha fi lislaami waay man kharaja ayba limulaaqati mulaaqati nabiy nabaga nakulmawsha eyan bay kharaja limulaaqati ahlilmadin wa macahum annisa wsabyan walwalay alkhulaasa wakaraja nabiy sala lahu alayh wasalam ilahi rasulka bahi minha min maka ma makiyakuba maya minha min al yani wakaraja nabiy sala lahu alayh wasalam ilahi rasulka bahi minha min guba guba iyakubahi xafida guba leeraay waxawla waxawla rasuuli rasuulka gaarisanyin alansaar reer ansaariyin walmuhaajiratu muhaajiriinti o dhan haijiroodan ayin maasidan hal rasuulkan gesadaw almadinata madinan gesadaw wasala nabiyu sala allahu alayhi wasalam aljumcata tukudi fi dariiqi wakadaba nabiy nabo khudbaakri fi dariiqi jidka dartiisa kukhudbaakri wastaqbala alansaaru ansaariya hadhawaayan huwa nabiya nabo hadhawaayan istigbalan hadhawaayo cadiiman wigi hadhawaayan dukulu rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay galaw shay almadinata madina galaw nuzuluhu nuzul nabiy hilaafiya ha kutabi mubaa kutabi dhatin ajumada kutukudi asarkina yani madina gali nuzuluhu nuzul nabiy nabag degow xub lansaari ansaar jeelantiyo lilmuhaajiriina jeelin ukuwat lislaami islaamka walaalka dhikow shay nuzuluhu nuzul nabiy nabag sala allahu alayh wasalam fi lmadinati degi xub lansaari ansaar jeelantiyo lilmuhaajiriina dadkiin hijrooday iyo imito jeelin wa quwat lislaami islaamka walaalka dhikaw shay islaamka daraadis walaalaka dhikaw kan muhaajirige kan ansaare walaalaka dhikaw lama dakala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi marki galay almadinata madina gali ya kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi nabishay ma aada laa yamurua nabaginin maraan bibeytin guri maraan min buyuut lansaar ansaar guryaalsa kumide eh ilaa saalu suaalayan nabiya nabag suaalayan an yanzil nabiy nabag ini dego cindahom cinda lbeyti beedkaas agdiyo dego fanazla rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsha yadegi cinda abi ayub alansari abi ayub alansari agdis ya rasuulka degi fi dawri dabagi alasfali hoose iyo degi liyakuna huwa doorkaas asfalka sinhaad arsadaki dhimri badan haada bizaa'irihi zaa'ir lmustafa sala allahu alayhi wasalam rasuulka han haboogadaayan ha ziyaaradaayaan si ka dhimri badan haada korkaas ma kor kor koran hoosun manaa dhimri haad miiladagi wa waqad kana alansaaru ansaar may haadeen yuxibuna ini jeelin iya haadeen man jeelin haajara huwa mankan hijrood ilayhim ila lansaari wa yutiruna doorayan hum muhaajiriin doorayaan calaa anfusihim anfusi lansaar ansaar nafyaalsha ku doorayaan kama madaxa allahu tacaala ilaha isli ka amaani wayutiruuna calaa anfusihim walaw kana bihim kasaasa hataa inahum ina ansaar ansaar hata tanaasacuu murmen dooden fi nuzulihim nuzuli lmuhaajiriin muhaajiriin digiyowsho ku dooden faxakamuu may xaakimka dhikadeen alqurcata dhurtuuraw baynahum bayna alansaar ansaar dhadiyo guri tuurdaayan fama nazla muhaajirun lang muhaajir e madegma cala ansaariyin lang ansaari e korshay madegma ilaa bilqurca guru laykadegi wa jecelkuyo gaben muhaajiriin gaben uma ina rasuula sala allahu alayhi wasalam rasuulka aka huwa rasuulka walaala ka dhigi baynahum bayna almuhaajiriin walansaar muhaajiriin iyo ansaar datiyo walaalka dhigi ukuwatan walaalnima islaamiyatan islaami muslim halafat iya ukuwad yeede dumtay gulubahum gulub almuhaajiriin walansaar inas dumti wajcalat iya ukuwad yeede kuwelay ha gulubti kuwelay kashay lwaaxidi shay halinka oo kal kuweli lama dakala nabiy sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki marki gala almadinata gali waliha socdooba madina gali ya kana sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may haaday laa yamuru huwa rasuulka ining maraane haadi bibaytin calaa beytin bet boos korshay maraan boos meeldegan oo reer madiina eg maraan booskaas min buyuuti ansaari ansaar ku mid ah ilaa hadii maroobo saaluu warsadaayen rasuula warsadaayen an yanzil arasuul rasuulka ini dego cindahum cinda albayti betkas agjooti lan laragoob unani deg wa kaanuu may haadeen hata bool sideedisba ma e ficliyan aka daraayen yaakuduna kobdayn bizimaami naakati naakati rasuul sala allahu alayh wasalam rasuulka halis oo saarenyi ingaanshie gobdaayan fayaquluna ma eraayana fayaqulu nabiyu hala gobdaayan mana una nin moodoy guri kastaba hadiba oo rasuulka baka aadinyi faraxe amaad hakidege leyi oobus moodona tiranyooda mana haddana gurigii horkujar adi hasi adi hakidegi doona yarka faraxe kankal ilaa saas kon of kasamay leya hadeg bicudadin wacadadin may kinghayne dalab dadka difaacaw kinghayne tirana kinghayne rasuul allah un hadeg hafidaan hadeg ilan may wa ansaarti naftiyo madina degaayan hadana raay raayo raay laaragooba may le un hanideg uni kadifaacan wali gabdoogan iyaalkan kadifaacsan ya kidifaacan naftaana maalka un hanideg hubna kinghayne difaace dadegaalka un hanideg qabiilkasta saasere maana rasuulka numa irahay sala allahu alayhi wasalam fayaqul nabiy mayra dacuuha fainaha ma'muura dacuu kutaba ha annaakata hala isku dhaafa fainaha naakada ma'muuratun fi lamriya hali yeeba la amrayna ilaahay amarku qabte meeli la amriya digaase dhaafa ingaanka isku dhiya erama walam tazal hiya naakadii rasuulka saaranaay mazulna oo lankasug unanideg unanideg lay saa'iratan socdaas mazulna hataa barakat ilaa baraagsato amaama dari abi ayub alansari abu ayub alansari saxaabigi jaliilka ahay bustunduniya kageeriyooday daartis hortiya ilaa kufadheed hataa barakas amaama dari abi ayub hali wali soto socoto miila fadheed lankastaba yani anhidagsin lahay hingaankan gobolahay gudubtay ay kadegaas ay nasib ay nasiibla lahay abu ayub abu ayub alansari ya gurisheedkasi degdi abu ayub alansari saxaabi jaliil u shay kasta yani goosyalankasede suwarka kusheekoye qaabkan degi rasuulka bisanka degi i kulli suwara kusheekoye mana insha allahu lanka bers ilahay bis kolka yani waa kay masalan rasuulka abtidisa kumid haayo kolka rasuulka may jeereeyey nimanka ansaarta leeraw orta rasuulka qurayshahay sala allahu alayhi wasalam kuloogi laakin obooshay aadis iyo ansaar hayti obooshay oo leeraay cabdulmutalib aadi iyo ansaarxayd halshay cabdullaahi cabdulmualib cabdulmualib kaasoo rasuulka abo shay eh sala allahu alayhi wasalam shay bataneraay ya yani waaki masalan ba aadis ansaarhayd abo oo hashim e marki yani sham safari iyo kalku yamana maraay may maraayan mil madina maraayan miila filamayta ka guursadi bes horre imbahi maanagad hora an geeriyoodi unugo melka dhali unugsugay cabdulmualib kan leedi aadisan saarahay kalkun abtidis abtidis marki laleeyihes yo mana reer banu najar reer banu najara leray gifoogi oo quraan quraayan tilahi naxnu najarum naxnu yani jawarum min bani najar lahaayan mana naxnu jawarum min bani najar lahaayan mana ya habada yani wa kay masalam saas lahayn quraan quraayan reer banu najar abtidis kalku ansaarta reer madiniyo lalaga hada qaar kas oo raay kas oo banu najaar lera abtidis ahayn banu najaartaasna may kumid haayay abu ayub alansari abtidisu korkun ama mila kadegi fadaay reer inkastoo reer madini dhon hadho ahayn lalagaba laakin hadan dadki garaabadiis ahaan sin hariiri abtidis oo koraade abta oo hadhow meed abta koraade obooga lanki abtan eyu mana lanki obooga abtan obooshi abtan abta lakin eyu mana kalkun dadkaasa kordegi fadaay gaarti daabadiisi insocdaasi halisi insocdaasi mili rasuulka sala lahu alayh wasalam gabriha nagatolaya misaajidki halka dhisoley meeliyadaaki banaanka fadheet hadana nta darbi nta darbisiln laha ilahay gudr tawyas hadana kasi mana bati hadana wa gabalkina kutabta alagahay hadana hawareegdi hawareegdi hawareegdi meelila fadheet mana kalkun haliyeeba ma'muure ee isku dhaafa lahayo rasulka sal rungahays mana meel misaajidka kadhiso doon meela degdi meela fadheet dacuuha kutabaha naagada kutaba fa inaha mamuratn wa walam tazal inaagatu mazulna saairatan socda kata barakat ilaa fadheeto ama barakat hiya naagada fadheeto amama dari abi ayub lansari abi ayub lansar daati sortiya fadheeto meliya fadheeti meliya degi fanazala nabiyu nabada degi sala allahu alayhi wasalam cinda abi ayub lansari abi ayub lansar adisiya degi gurishay lama dabaq iya kakoobanay fi dawri yani dabaki alsfali hoose iyo degi adawr laclaa maantin degna doorka hoose degi lima liyakuna huwa doorka soytin haado arfaka ki indhimriya badan haada bizaairihi zaairi nabi nabag dadka haboogdaayan haziyaardaayan si onay ka indhimriya badan haado bes meelo bahoo degi binaanki bahoo degi yani waa kay marka rasulka markaasa warsadi sala allahu alayhi wasalam meeray aalubeedkay abtiday ahayn ku dhawe abu ayuba meray rasul alo anian kudho abtida lankiakin kudho ano gurigayna kango hadawaaweri mana hadalkiya qaadi bes may geliyahin gurigiya dili es rasulka meere hadalkay boondila geliy hadalka ayaan meelolesa garaan gurigiya gal dadkina sidiyaka ganacsi halan hadii oo leera masalan sin dareer rasulka idoolesku degi leera fadi idaas dooradi langlaargo han idegan idega layn iya leera fadi laakin meere ma'muure ee isku dhaafa halagiyan idin halin wila deji mana bes gurigiasrika gali ahay yani ascad bin zurara saxaabigi laraay jaliilka isun hali rasuulka usun wedi macnaha ascad bin zurara saxaabigi hay oo muscab bin cumer lanki oo taclugay lanta taclug lankin guray ascad bin zurara oo kuri yaroo dhalin yar ahay oo dacwada islaamka ankahi muscab bin cumer lakahay dacwada lafidiyahay saasatala lagab inkastoo dhalin ahay lalagab laakin hadii marbo mucalimkiina hadhawaayay dejiyey reer madinabo ini islaaman sabab anka nagadi may nagadahin lan sharaf leh asaab binu durara lan sharaf leh waa nagadi kol kolay rasuulka oob inta degi halina ani wadeer hali usi wadeey usi dhagaalaya isu inti rasuulka kuwaa dhagaay wa kana alansaaru wakad kana alansaaru ansaar may haadeen yuxibuna ini jeelin ahaadin kolka markii rasuulka meeli degi sala allahu alayhi wasalam oo saldig meridiyadaha jidadi inti guriga hoose lanzili may lan suubiy gabal oo hoose lan suubi abubakar an khadimay kalkan asaabta siya rasuulka salaama ah, oo bisaran siyan rooraya abubakar oo meelas sulung aragan abubakara rasuulka ala inta salaame mana marki demba iya ma ergeena rasuulka sala allahu alayh wasalam meelifidhi oo walaawaya ihegobotaged inta suubiya markaasi ogaadin ini rasuulka lanka hoos fidhiya sala allahu alayhi wasalam yani kalkan reesaas mila ka ziyaaradaay rasuulka ida langlaarga kuboogdaay walakin lam yarla maraala nagan haddi rasuulka may degi arni fi dawri اlasfari liyakuna arfaq bizaailin walakin lam yarla abu ayub abu ayub ma ogolaan maraala nagan bidalika nasuli degowkaas kaasa maraala nagan may wali karamatan liajli karamatin karamayo darteedo lirasuulilahi karamayo sala الlahu alayه wasalam wa kana huwa abu ayub may haadi yastacdifu huwa abu ayubki kunaxariis dalaba hua nabiy nabag kunaxariis dalaba hata intakala nabiy nabag ilaa an kaguuro ilaa tabakati lculyaa doorka oo sare intin kaguur dabada sare intin kaguur mana durgiishay kor may wale abu ayub kadhibtoodi marki oonaya rasuulka hoos degi abu ayub izoojay kor koreen dabagi koreen dabag maana mahayn dabaga oo shibkin ee hoosada eho mahayn xiligaas guriga dhom ba hadii oo oh, la guriga dhom guriyaalsa dhom ayn dhisanaayen qofka wadi gangisisida erooba diiray manaa guriga naftis dhiiri shayda guriga gaabanahayo zamankaas rasuul guriyaalshay sala allahu alayhi wasalam asaabta marki mi tiriya meerena galantaan hoosada erno hala tataamudaa guriga weyn mahay kalkan guriga oosada e hoosaan gaaban le hadana may la saarey timirta mugsha i walaasla saare hari lakashibe aradi hataa hoosa kooba kodhi shib mahayn isla mahayn kalkan korkaas sooba koraan amiinki may koobsadeena rasuulka hoosan roog waxyada i rasuulka dhatiyo galaaneren mana kora koraan markaasa may dhibka nagatay rasuulka korshay lugaadaan kutoosi korn sin wiilaya gurigiiyo kolkun geesase maraaya marki koraayan kadhibtooda mana haddana yani may kala kadhibtoodana ar ama korkan hoobiska dareersan ama araka hoobis kinku daron wilib haddana aman hamiin e madiina dodoo badan haytay ashon kor unsaarn haytiya ashonte dhan balanti yogiadeede mana kalku dhibtooda rasul ala dhibtooda dharnama gaban dhar harinko gaben kubeertiba hobogadaayana biyo katirtirawna gadan karareebo ay rasulka la katirfogne mana markaasa rasulkan degen rasul ala dhibtoona korkon ada korkor ahe mana uni was degaaneen wa kana huwa abu yani abu ayub may haaday yastacdifu huwa abu ayubki kunaxris dalabahu anabiya hata intakala nabiy nabag ilaanka guur rasul ala dhibtoona korkor ada korkor un korma koomaraano sin guraaye hata intakal nabiy nabag ilahan kaguur ilaa tabakat lculya tabaga saran kaguur wakad kana alansaaru ansaar may haadeen yuxibuna ini jeelin ahaadeen man iyo jeelay haajara huwa manka hijrood ilayhim ila lansaari ansaar hijrood wayutiruna dooraya isaarka may lere waladfadaas lanko kala siyaasua way arn oo ilahay ka amaani ansaar ka amaani wayutiruna an dooraya hum muhaajiriin an dooreyan calaa anfusihim anfusi ansaar ansaar nafyaalshoon ku dooreyan naftiya walanba antasiyayan ansaarsiyaaya hata inahum oo ilahina ka amaani wayutiruna calaa anfusihim walaw kana bihim khasaasa ilahi gaajo doron bahaate waliyobahyin yasiyaayan may kiyaasay hataa yani waa kay masalan lan yukumide idis walkalan yaaln walaawa awlaadilay aamayan yaalan lan muhaajir anti wedo idijeeyo faanusta damiyo awlaadihum durisiyo waniska yaali lankan si oo rasuulka martidis si saasa weelan si danjel hataa eh. inahum in alansaar ansaar tanaazacuu hata dooden si ansaar muhaajiriin injereen fi nuzulihim nuzul muhaajiriina muhaajiriin degiyowshooka dooden ibalow ani daydege ibalow ani tacluga ibalow ani tacluga ilan dadku muhaajiriinte dad ehel goos garaabi maal walban gabnu rasuulkana jarang meelya kooyan meelkana jadaayan male kolkan dadkana reer madiin e waa beerosho idoosho degnaayen lalaragooba ani dijiye ani dijiye kadooda faxakamu may xaakimka dhikadeen marki doodi gowayti alqurcata buro ya baynahum bayna alansaar ansaar dhadiyo buri xaakimka dhikadeen walka goridime iblow maha lanki maha kan ani faday lekan ani gorinimrid lanki gorishiyan ba lanki wedeye katacluge mama lama bilaama roob dab toon fure roob idakin dhamaas guurso ley lama beero daba beersan dhaado ley saasa welayn mana fama nazala muhaajirun lang muhaajir ema eh, degna cala ansaariyin lang ansaariya korshay maka degna ilaa bilqurati gurmay ka degi waa insi injiilayan yani waaki maka muhaajiriinta waa nyasha injiilayan uma ina rasuula sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay haddana aakhaa huwa rasuulka walaala ka dheki baynahum bayna alansaari walmuhaajiriin ansaari muhaajiriin dhasiyo walaal ka dheki ukuwatan walaalnimo oo islaamiyatan islaami lanisbay oo hataa lisdhalaw awal lislaam oo lanka muhaajirkan e eh, lanku ansaari e eh, walaalkaw lire jeeganta eh. kubilaawt walaalkaw filislaamiya walaalkii lay ki walaalkahay aadiyawkahay maka dhahla hata kaan ka dhahle lima dhahlaasan hata walaalkaw oo is dhimad isu ka dhahle walaalkaw li yani saas way marki demba ye oo islaamkii hoogoysid ye walaalnimadii oo dhahalkii la nasaki dhahalkii may lan bedelay qaraabadii kale lan bedelay oo walaalnima laakin awallislam manaha walaalnimo ooy ukuwa lisdhahlay siyeedahayti may deersidi allafat hiya ukuwadi yeedahayti duntay guluba guluba almuhaajiriina walansaar muhaajiriin ansaar gulubtood iya dunti wajcalat hiya ukuwadi kuweliha alguluba gulubti oo ansaarka ka jirtay jartay muhaajiriin ka dheh jartay gulubtiya kuweli ka shayin shaygaas oo waaid alwaaxidlinko e kuweli wadaama hada likaa walaalnimadan ee daaimti ilaa anzala allahu subxaanahu watacaala ilahay intiha kudejiyo waulul arxaami haan qaraabad an saaxib eye bacduhum bacdigoodi owlaa axaqu xaq badan bibacdin bacdi ka owlahash badan fi lirki mahalka fi kitaab ilah ilahay kitaabshidhakis ilaha aydaas laa kudeji marki dem ordaan ukuwa fil islaamiya laska dhahalaay marki dem ayatangaa degdi bes ukuwa fil islaami oo dhahalsha eh kalkun hirkiya lei maylay laska dhahala kore qaraabanima walaalkay adeer aawkay yani silayls arikay silayliska dhaal korelariso wa ulul arxaami rixmiyaalka hangal saaxiiba garaabada hangal saaxiibeye bacduhum ulul arxaamta soy bacdisho owla owla bi baclin bacdo kale owla ka fi kitaab ilah ilahi kitaabka dhisi aydaas ala tiji markaasa ilaa meelo daaimti wa asila hadi asila kayfa sideeba kana dukul rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay galowshaysa ila lmadinati madina galaayo lama dakala nabiyu sala allahu alayhi wasalam almadina kana laa yamuru bibeytin min buyuti lansaar ila saaluhu an yanzila cindahu ayna nazla rasuulka inta degi sala allahu alayhi wasalam fanazla cinda abi ayub alansari kayfa kana alansaar walmuhaajiruna sayhaaden waqad kana alansaaru yuxibuna man haajara ilayhi maada facala rasulu sala allahu alayh wasalam baynahum dhahdiyo may fali uma ina rasuula sala allahu alayhi wasalam aaka baynahum hadi o walaalnimo dhiki wa ukuwatan islaamiya alkhulaasa nazla nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay yadegi cinda abi ayub alansari abi ayub alansari abdis yadegi wa aaka nabiy naba walaalaka dhiki bayna almuhaajiriin muhaajiriin alansar ansaaratiya walaalka dhiki hijratu ahlilbeyti ahlubeytka hijradoodi mancu lmustalcafiina dadki la lacisadaayo reebawsho aslu lqunuuti qunuud asalshay xumaal madina madina gandhadiya lama istaqara rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki markii sugnaaday bilmadinati madina sugnaaday ya arsala nabiy nabag dirayhin rasuul anga diri fi dalabi man duul dalabawshooyan diri takalafa huwa manka ged almaray min ahli ahli nabiy nabag helsi kumide fakaraja may bahay macahu maca lahli helki macagoodi may habahay cabdullahi bin abi bakrin wakad manaca mushrikuun maka maka mushrikiintood reebe bacla lmustalcafiina dadki la lacislaay baclo kumide min asafari kureebe وcdabو cdاaben hm msلakinti cdاaبa alima cdاab si daron ya cdاaben fakana rasul sl الlahu عlyه وasaلم ilahi rasulsa may haday yadcو ini indoayaw lahm lilمsلaفin fi witr الcشhاء cishada watarshe وafi salaaةi الصبحi salaa صuبح indoayaw bacd الرukوع rukوع badishay وagabla الرukوع rukوع hortiis indoayaw وhada guنوdkan kan e asl الguنوti gunud asalshe waasaaba kaira dad badan min almuhaajiriina muhaajiriinti maki milo kukoyan may asiibay xuman gandhiy asiibti madiina gandhadiya fadaca rasul sal lahu alayhi wasalam ilah rasulshe tugay rab raba rasul rasulka rabishees tugi binafliha naglilxuma dandadeeda rorowshe fastajaaba allahu tacaala ilahi ajiibi ducaahu ducaa rasuli rasulka duaadisa ajiibi nazla nabiyu sala allahu alayhi wasalam yani hijrat ahli lbeyti hijrat ahli lbeyti ahlubeytka hijradood rasulka ulaadisa maka kusabiyoga hijradaya i calaga jaro ahlubeytka hijratu ahli lbeyti ahlu beti rasuulka gooskay hijradoodi hada maxaluha mancu lmustalcafiina dadki la laciibsadahay makalaka laciibsadahay reebawsho mabahaasan dheeraayo gaalada reebayaan asbal gunuuti gunuud asalshay hada maxaluhu xuma lmadinati madina gandadi hada maxaluha lama istaqara rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki marki sugnaaday bilmadinati fi madinati kasugnaaday ya arsala nabiy nabag diray rasuulan rasuul yadiri fi dalabi man duul balabowkood yandiri takalafa huwa manka gadaal maray min ahli ahli nabi nabiga helshay kumida fakaraja may behay rasuulka helshay wali oo maka kukutabi awlaaditis wali maka roogi hawidowsho macna sida umu kalsoom ruqiya faatima iyo ehelkii yani waa kay masalan zawjadii sawda bintu zamca dadkaasaysi lahanweda macna fakaraja may halabahay macahum zaynaba ilangmayb waaha rasuulka sala lahu alay slam hadisa sumide lankala gabi markaas wiinaysa waa wal gabi abti gabi abulcas bin rabic iya gabay markaas maxabaneya gadaala abaadoonta laakin dadki kala abahen awlaadiyarran faadimasa i kuli linguursun umukaltum i ruqiy kuli linguursun iya abahen ay maya iko halaayne ruqiy waa wal gabi ba fakaraja cabdullaahi bin abi bakrin udmaa gabay ruqiy yoomen hijroodena yani ti xabashan hijroodenta fakaraja cabdullaahi bin abi bakrin cabdالlahi bin abi bakr bahi macahum maca ahli lbeyti rasuulka goosi yahlabahi wa cabdالlahi bin abi bakr cabdالرaحman بn abi bakr nahe waado abubakar erishay gaalnimo kabagahay kaas mayla rogeyen gidaalkantiata dagaalka horsulmaayen beder wakad manaca mushriku maka maka mushrikiintoodii may reebeena kulay rasuulka waa kufokaday dadki kale oo meeridoogya reebo nagden may reebeena bacla lmustalcafiina dadki tabar dornaay oo lalaciifsadaay bacdigood iya reebe salman alfarisi suhayb rumisa iyo khubaab khabaab bin aritin iyo dadkaasa reebo nagda oo hijradiidiidan dadkiiba garaabo milanka lahayne oo islaam hay wacadabu quraysh cadaabeena hum mustalafiinta cadaabeen cadaaban a cadaaben cadaabkaas alima xanuujiya iya cadaaben fakana rasul rasuulka makaro kolkan warki hadeere dadba hadadhumudeya fokadeeye dadki meelalka cadaabay marki la ilahay tugo nagda fakana rasul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may haday yadcu huwa rasuulka ini intugaw lahum lilmustalcafiina mustalcafiinta ilahi intugaw fi witri lcishaai cishada watarshe salaat lcisha marki la tukad gadaalsee raatibe watarka la tukudaw mila ilahi nkatugay i wa salaati subxi wa fi salaati subxi salaat suba fishe yan katugay bacda rukuuci marki rukuuc bacdishe hadi salaat suba bacdishe kunuudka la sameeyo oo kal daliilsee nagade bacda rukuuci rukuuc bacdishe riwaayat iskhilaaftan iwa qablahu qabla rukuuci ruku hortis lamada marna qabla rukuuca tugay markana bacda ruku kalku wahada qunuudka wahada lmadkuur madkuurkan kan eh asl lqunuuti qunuud asal shay wahada kan almadkuur kan la sheegay kan wahada lmadkuur sababu ikhtilaafi aima aimada iskhilaafkooda sababkooda fi makaani lqunuuti iskhilaafaya aimada iskhilaafaya mid islaamka ahay may laynako gunuud may wa salaa subax lay melkalma gunuudaw i watarka oo markila tukada algunuude lankoona may liya yani bacda rukuc algunuude lankoo may liya qabla rukuc alrukuwa khilaaf khilaafka melaka kooya ayd inta lay markoona qabla rukuc rasuulka ruku gunuudi markoona bacda rukuc kalku reed lanka qabla rukuc lana hadiiskaas lay lanka bacda rukuc hadiiskaas lay khilaafka mila hadiiska baad khilaafsanay asaabta naftiyo ba anas hadiiska wuriya mudaride isdawaan ruwe marko qabla rukuuciya li marko bacda rukuuciya li marko salaasuba daa'iman haysa li marko salaas marku nuune yani rasuulka banka nuule kutabiya li kolka aimadan khilaafka meelay kusocdahay shaaficiinta may gaadena daa'iman walba nuude xadiidka raw kaasaa gaade falaana bada salaas walba nuude tandayn das culum aimada gaar ah, imaamu axmed bin xambal sayo muxadisiin imaamu axmed bin xambal iyo aimada gaar maylayna maya qunuudka rasuulka qunuuday kutabi kalkun khilaafka mayle koy xadiiska ba iskhilaafsan yon mila khilaafka sheenahay aimada wahada sababu ikhtilaafi laima aimada ikhtilaafkoodi sabab shee saas fi makan iska khilaafayaan salaa subax im e daaiman walku gunuday ma gunudan daaiman ikhtilaaf mala soo iri nalarwag waan beri lahaysa wahada sol gunuti kalifli gunud asashikaas waasaaba kasiiran dad badan may asiibay kasiir kasto min almuhaajiriina muhaajiriin kumid e xuman dambe iyo may wali liana hawa almadina madina hogdiye lam yakun huwa hawa lmadina mahane muwaafianti qobsadeeno waafaqday lahum lilmuhaajiriin muhaajiriin waafaqdi man fi awal lamri amarka ugu shay ay yani wa kisaas masalan alaa layta shicri hal abitana yawman ti lahayan alaa layta shicri hal abitana laylatan biwaadin waxawli idkirun wa jaliil shaacirki lahayo bilaal bin abi rabax shicirkiisi markao lay wadanki maka nagado geedagi jariil iyo nayoleraay yani marku arago madin maka eelkiishalay marku ororo ifay lahay gusguraay mana wadin shay bura ooyay mana marki gandhada bobati iya saas eraay mana ala yani alaa layta shicri hal abitana yo laylata mer ahi alaa layta shicri hal abitana laylatan layladoo nay baryo ifay lahay keedi macnaha biwaadin waadigi maka baryo isay lahay alaa layta shecli hal abitana laylatan biwaadin waxawli yani waa kay oo kale sheerka axaadiista dhikaayaan mana ahay yani idkil iyo neo jaliil balawa ayin maka roogo isay lahayti markoole maka isay lahayti lahay maka gandhada gobato saasiraay kolkan gandhadiya gobati mana fadaca rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul toogay raba raba rasuul ya toogay binakliha nakli lxuma gandadaas rorowshe min madina laku rorow ilaa juxfa juxfa lang rorow fastajaba lahu taala ilahi ajibi ducaa ducaa rasul rasulka duaadis ajiibiya silatun haaditana silatun di suaala wa maada camila rasul sala lahu alayh wasalam ilahi rasulki may soobi bacda an istaqara nabiyu sala lahu alay slam markina gaalay bilmadina madina kasugnaadi may soobi lama istaqara rasul sala lahu alay slam bilmadina arsala fi dalabi man takalafa min ahlihi hal manaca mushrikuun marka jamiic lmuslimiin min alhijra manaca lmushrikuna maka bacla lmustadcafiin min asafari fi ayi waktin kana nabiy yadcu rasul duaya lahum lilmustadcafiina fakana rasul sala lahu ala slm yadcu lahum fi witr lcisha wasalaati subxi mada asaaba lmuhaajiriina ma asiibisa madina asaaba lmuhaajiriin asaaba kaira min almuhaajiriin xumam dhandhiyasi alkhulaasa bacta rasul sala lahu alay wasalam ilahi rasul shediri fi dalab man of dalabkood yandiri taalafahu amanka gadaal mari min ali alinabi nabageelse kumid fajaa-u kooyeen maca cabdillahi bni abi bakrin yala kooyen wamanaca almushrikuna reeben almusalafiina reeben ayuairoodan fakana nabiyu sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka ina hadiya duahu rasulka inin duaaya lah lilmusalafin wahada ducogan kan eh wahada ducaau asl lbunuuti bunud asal shay waay fi salaa salaadadadka lbunuuda khulaasat dawr thani doorki lamaad warshay kooban oo door kastaba khulaasahan suubi adina adina inka dambeys adina khulaasin sameeyay ma in wela lilxifdi liajli lxifdi ini lixifdiyo lan baahni lama balaga alarbaciina lama balaga nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulka marki deeray alarbaciin afartun san deeri min cumri cumri nabi nabago cumri shay deeri sala allahu alayhi wasalam yabacat allahu taala ila abihi anabiya nabag bi raxmatan hal naxariisay lilcaalamiin caalamiinta naxariisanyay wakad bada alwaxyu waxyiya bilaawday biruya saalixati namasubamaka bilaawday uma nazala may degay aleyh ala nabiy naba korshay aljibriil akadadi walaaluwa rasuulka niyo tacabadu cibaadaysadaw fi kaari xidhaa jabalki xidhan dheeraay fi kahfi xidhaa jabalki xidhan dheeraay godsay ka cibaadaysadaw wacalama rasuul rasuulka baray wacalama huwa jibriil baray hu rasuula bari kayfa sidee ba yahdi huwa rasuulka nganuuniya o naasdaska nganuuniya o sidaada wadanka nganuuniya siraadkaas almustaqima toosan fabada nabiy nabag bilaawi bidacwati dacwaya bilaawi siran fi sirya bilaawi fakana awala man shaksa kan guray may haada amana rumaydi binabiy asayidatu sayidadi khadijatu bintu khuwaylid yahay wa abubakrin ya hadi man amana min annisa khadijatu wa awal man amana min arijaal abubakrin wa awal man amana min asabyaan caliy bn abi alib wa awal man amana min almawla zayd bnu xarisa intaas ahay wa bacasa wa bacda sanyaalo side bacdigoodi umir nabiy nabag lamari biljahri bijahri dacwa dacwada lijerowje fajamaca nabiy nabo kulmi goma goma nabi nabo tolshe kulmi waandarahuwa nabag andigi um goomki andigi cadaaba yawmi laakhira aakhira maalinteedi cadaabke andigi walama nazala markaa degay aleyhi ala rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shee kadegay gawluhu gawlulahi taala ilahay gol shee kadegay andir anta naw maxamed undig cashirataka solka alakrabina ba undig markia digi e jamc nabiy naba kulmi ahl nabiy kulmi aarib aarib nabiy naba qaraabadiisa kulmi wabalaga huwa rasuulka deerti hum ehelki qaraabadiya deerti risaalata rabi rabi rasuul rasuulka rabi shay dambaalshay deerti faradda may radiyey alayhi ala rasuuli rasul korshay amahu adeersi abulahabi radan radiyo abian hu iya radiy alihada jamactana saban laka alihada jamactana tilahy ilakinsugnaada han lehnnkustay walaad ninkwrasibaanlaya ra wakana alcarab carab may haadena mubayla mabcati rasuuli sala allahu alayhi wasalam rasuulka adiyawkiisa horyoroykiis may haaden yacbuduna ini aabudaayan alasnaama sanamyaala aabudaayan jaahilnimo may kugabeena shid geed iyo qorbeena aabudaayan wayaktuluna dilaayan awlaadahum awlaadiyo gaar ahaan awlaadiyo dilaayan fakiirnimo koobsada daraadeed khashyat alfaqri khashyat alimlaaq yan dilaayan awlaadiyo fakiirnimo koobsashadee wayadfinuuna banaatim gabdooshood duugayen dafculbanah min almukramah tiyo lahaayam gibro nolol duugawso wanaaga kumida ka erahay gibro nol duuga may wali nasruha bukaa wa biruha saria erahay nasrishe oytongnay wa biruhan saria walankusay yani lay walyakin male dilaan erahay wayasinuna nolol duugayen banaatin gibrosho nolol duugayen gibrosho firiyaayan bulkun godaayan aabo laynga bulkun godaayan aro kutartirayan diliyaayan wayalribu bacduhum bacdul yani wa kay carabi carabta bacdigoodi garaacay rigaaba bacdin bacdo kal boortisa garaacay lam sidin hog badin walaa nisku maayang nisdilaayang lima liaqal liaqali sababin sababka inki yar wal mamantega lam kore nisdilaayang falama daca rasulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki markin were carabtin weeri sala allahu alayhi wasalam ilaa cibaadat illahi tacaala ilahi caabudowsha waxda munfaridan hala bishirays caabuda unka weeri wailaa tarki ma shay kutabashan kuweri hum yom aleyh ma korshay kusugnyihin salaamka kutabashan kuweri yaalibu dhirifan <coughs> aleyh ala rasul rasul korshay dhirifan sala allahu alay wasalam watabadala xukum xubul carabi carabti jecelsha waa bedelamay lahu linabiy geelena bedelamay buklan dhirif yayna isbedelin watasiigu tasiigu nabiy nabu rumaayo shayna takdiiban beenew yayna isbedelin walama saba nabiy nabo marki aayay aaliyatahum asnaamahum carabti asnaamtooda marki aay walalala rasuulka baadanimo kuxugmiya aabahum aawayaalso badanimo kaxugmiya mashaw socden ilaa cami ami nabi nabaga adeertiyan socden awalan markin hori i wataniyan marlamaad wataalisan marsidaadan socden markas akhyaar diraayan arika nooreeb layin mana walkas iska dayan gorgorson iska dayan anugo kiinbedelaan ano karakasiyaan ere yani diinta dhatin iska koyna ere walkas lakum diinukum walidiin ilaal er marki demka goorsuden wa kana fi kuli mara mar kasta may haaday wa kana shanu shanag may haaday fi kuli mara tooko kas yarud nabiy yarud huwa camki ni radiyaw de yarud huwa camka oo abi alib ay ni radiyaw um quraish radiyaw radan radi jamila munasanisi qureebe leeraanjis walakad dalaba camuhu walakad dalaba may dalbaday minhu min anabiy nabo dalbaday camuhu adeershay bacda maji maji lcarabi quraish quraishin kooyakood kabacd alakhiri dambeeska hay kooyawkin kudamboy markin kooya may ku dalbaday an huwa rasulka ini reebtoomo canhum can quraishin quraish kureebto an ka difaacay shileeday ahaa maka reebo karo carab dong malaharbi karo muxamado walaan isku dhaaf rikay walaan isku dhaafayn isku dhaafto fade walaan adugid taaba rasul rasuulka diidi sala allahu alayh wasalam loo walacta shamsa fi yadidira hadii iriido galantay midkeeda kadigid bilin galantay bideeda kadigid an kutabo diintay kutabo sidyawsha kutabo daraabian an weelwa lama lama lama makutaba mana diintay makutabo ungan cadday ma culiga bilmustacil fahuwa mustacilka irani saba rasul rasulka dini sala allahu alayه wasalam wastamara nabiyu nabag daaimi sala allahu alayhi wasalam fi nashri diini diinta fidiyowsha wacamuhu adeerkayna hal mudaaficun difaacaw canhu can rasul rasulka difaacaw falama raa qurayshn quraysh markii aragday minhu min anabiy naba ku aragday dalika ay nashra diini dalika istimraara daaimokaas ku aragday dacwadiis iskuwadoodo walba inangaabo walaan quraysh aragdi iya kalkun farasaar bilawti akadad iya quraish may gudgalay tudi dhibaas arasuul sala allahu alayh wasalam rasuulka dhibaas wataskaru kujeesjeesad bi birasul fakana nabiyu nabug may haadi sala allahu alayhi wasalam yuqaabilu ini lagaabilaw hum quraish lagaabilaw bilxilmi dulqaadasho wa bisabri sabr lagaabilaw walcafwi wa bilcafwi cafo lagaabilaw uma tacadda ladaa dhibkiya sii tilaabsadi nabag sii gudubi tilaabsadi ilaa asxaabi asxaabi rasuul rasuulkaas kartisan tilaabsadi faakadat kul qabila qabila kasta may may gudgalay tucadib hiya qabilada ini cadaabas man cadaabas aslama huwa manka islam minha min alqabila qabil kumi bishad lcadaabi cadaabkan kadaron cadaabas faamara rasul sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki amri hum asxaabti oo muslimiinta amri bilhijrati hijroodow ilaa ardi xabasha xabasha ardadiya laga hijroodow iska afris laga hijroodow fahaajara may hijrooday casharatun tumon oo min asxaabi asxaabi rasul rasuulka asaabtisumidahajirooden iwa hamsu niswa shan bilamur warajacuu naglen bacda halaaati ashhur saddex bilood kadib wahiya hijridiyeede awalu hijratin fi lislaam hijridi in horeyt islamka tirdiyeed waa awal hijrati hijrati in horeyt waay hijridaasoo fi islam islam waqad aslama fi dalika alwaqti waktagaas kaasi ma islaamay hamzatu camu nabiy sala allahu alayhi wasalam sayid shuhada hamza shaydin shahiidinta oo ilahay dartisan shahidan lagisisyohayan biya islam wa cumar bn lkhadaab cumar lfaaruq amir lmuminiin ya islam wa fi sanati saabica sanadkii todobaad min anubuwa nabanimada kuroog ya xasalad may shirboolay qurayshin quraysh ya shirbooli mary wa fi sanati saabica ya biri wa fi sanati saabica sanadkii todobaad min anubuwa lakuroog yaxsarad may shirgooleyhu annabiya may shirgooley qurayshun quraysha shirgooli iyo waahla bayti bayt nabi naba goosdon shirgooli xasarad qurayshun quraysh iya shirgoolihu annabiya shirgooli waahla bayti ahla bayt nabaga ahla bayti reer banu hashim iyo reer banu cabdilmualiba shirgoole dunqabateyn la saaray watafaqu quraysh may iswaafageena calaa muqaadacati muqaadacati nabiyi wa ahli baytihi nabag iyo ahlu baytka ini dunqabateyn la saaray muqaadaca gooyo dunqabateyn la saaray وتafق عalى مقاطعati مقاطعati نabiy وahlbeyt nabg ahlbeytkani unqabaten saariya isku waafagan anti inte o yuslimu ilaa an yuslimu o bimacnaa ilaa tihay o yuslimu ilaa an yuslimu ilaayo kudhiibayan muحamadan muحamadan kusalimaayan lilkatri toogishan kusalimaayan inti muxamadka kudhiibayan unqabaten alsaaree وakad katabuu absugan bidalika المقاطعة dunkabateen kasta abtugan saxiifatan wargadiya ka abtugan lagu raariyan ha saxiifadiada kacbada ka raariyan asaxiifat lqaabicat yani tileraayo baraabgoykahay wa bacda dukuli nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka galowshay bacdiji alcisaara goodoominti gali sidi sini meeli laku ilaa fi sanati caam lxusn sanadki tumnaad unti lagudeed wa bacda dukuli nabiy sala allahu alay wasalam alcisaara goodoominti gali kadib yamar nabi nabag amar saxaaba saaba nabi nabag saafis amar bilhijrati hijroodo ila alxabasha xabashadan hijroodo fahajara ma hijroodena halaatatun wa halaatun sodon i sade rajula min rajulin hijrooden wa ixdaa casharata tumiko imraata min amra ya hijrooden wa fi sanati alcaashira caam lxusni sanadki lera sanadki tungnaad min anubuwa lakurog yaqaama rijaalun rijaal gumen rijaalaso min quraishin kumida binaqli saxiifati warladibiriyoshengumen fanukilat hiya saxiifadii alaburi wakaraja nabiy nabagaday sala allahu alayhi wasalam human yaday macahu maca rasul rasulka maca sheehan min alxisaari go'doomintiya kubeen bacda an kalaw marki gududen bacdisha talaata sanawaatin sinyaalsee gududen bacdisha si shicbi tugidhatis gududen laa yasilu indirana ilayhim ila yani wa laa yasilu indiran ilayhim ila ahli lbeyti ahlu beytka rasulka indiran alaklu alma'kulu koola ano indiran ilaa khufyatan si darsoode kadeeri maayo wafi hadi sana sanadkan tumlaad yadadima may galeena ilahi ila rasuuli rasuulka mayn galeena wafdun wafdadaasoo min nasaara najran yaman yani nasaartood kumid eh reer yaman najran yaman kiyaale waaslamuu nasaara najran islaameen wa fiha fi sanati sanadkan tumnaad yatwafiyat sayidatu sayidadi khadijatu bint khuwaylid laoosidi awalu zawjatin zawajaha rasuul llahi sala allahu alayh wasalam zawjatin horeysi oo rasuulka guursaday khadija bint khuwaylid wacamh watufiya wafiha fi sanat اcaashira tuufiyat camhu cam nabiy nabag adeershay loobsada abu daalibin ah wataزawaja nabiy nabag guursadi sawdata bintu zamca wadakala nabiy nabag oroosi biha bisawda sinad kutumnaadlay wacabad nabiy nabag nikaxsadi cala cisa cisa nikaxsadi fi sanat اcaashira layrog walam yadkul rasuulka maoroosna biha biha cisa maoroosna ila bacda hijrati bacd hijra laroosado wa bacda wafaati cami cami nabiy nabag oobsadidis kadib nabad edeertay oofsashadiis abacda wafaati ami ami nabi nabad edeertay oofsashadiis kabacd ya istada may dorsaday adaa qurayshin quraysh ibshawa dorsadi aleyhi ala rasuul rasuulka shay dorsadi farasaarka eedan adkaayan hadii adeertay difaacay zoojadii difaacadkiba dhimit fahaajara nabiy nabag may baan hijrooday ila daaif daaif baan hijroodi wakasada nabiy nabag gasadi bani sakiifin qabiilkii daaif degaay bani sakiif eraan gasadi faaqama nabiy nagaadi baynahum bayna bani sakiifa nagaadi shahran bil yadcu weraw hum banu sakifa falam yujiibu mung ogolaana hu anabiya naba mung ajiib waadow hadhiben hu anabiya waramo haturan hu anabiya bilxijaarati hataa kuliba bidimai nacla shaairkiraa hadirkiraa waramo turan hu anabiya naba kuturan bilxijaarati sidiyaaliya kuturan farajaca anabiy naba hanagadi hadana milkalama la ilaa makataan sunagin wafi sanati alxaadiyata cashar sanadki tumi koowaad min alnubuwa akram allahu tacaala ilahay karamay o nabiya karamay bilsra maca khilaafin waay sina tumi kowaadal tumi lamaad loo sheegay khilaaf bilsra dhiilmitaan yaka karamay walmicraaj wabilmicraaj korow yaka karamay wafi fi sanat alxaadiyata cashar sanadki tumi lamaad tumi kowaad iyo furilat salawaat lkamsu shanta salaadood la faruuday wa fi hadi sana sanadan tumi kowaad yasaara nabiy nabag ahaada yakruj ini ila lgabail qabiilyaalkan bahaw وydcو نaبy wrah gabاil ilى اسلام ilaa dkul اسlاm wrah faamana mayrumaaye نaبy بنaبي sitة min crab madina madina carabteeda likumid ee rumaaye وafi sanati ثaniya ثaliثata caشhar sanadki tumong isdaad yagadimama ya galeena aleyh al lmصطafa sala الlahu عalيه وsalam rasulkan galeena itna caشhar tuma ilama rajula min rajul itna caشharadaaso min crab madina madina carabteed kumid faamanu rumaayen bnabiy rumaayen وarajacu nagdan ilى madina madinin nagdan faاntashara اslam islaamkia faafi fiha fi lmadina madina dakeeka faaf wa fi sanati haliata cashar sanadkiisa muhisaad min anubuwa lagrog iyo wafi damayn kooyay aleyhi ala rasuli an xaadiray halaatatan wasabcuun todobaatan i sd rajla min rajuli iyo wamraatani lamabilama min carabi lmadina madina carabtood kumid ansaare faamanuu rumaayeen binabiy binabiya rumaayeen warajacuu nagdeen ila madina nagdeen fazdada islaamu islaamkiya ziyaasadi intishaaran faafo fiha fi madina madina dhatiya faafo ziyaasadi wa fi hadi sanati sanadan tan eh yamar nabiy nabag amri sala lahu alayhi wasalam sanad asxaaba asaaba nabiy nabag asaabtis amri bilhijrati hijroodo ila lmadina madina lang hijroodo walama balaga nabiyu sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulsha marki deeray maya walama balaga marki deeray qurayshan quraysh dalika yani wa kay hijratu dalika alhijraan hay walama balaba quraysha marki deeray dalika hijroodo kaas kaase quraysh hijrooda ansaar asaabti hijrooda marki deerti yaczamu quraysh may go-aansadeen calaa qatli nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka dilshay go-aansadeen laakin magnagana ilahiy badbaadi faamara allahu tacaala ilahay amri ku anabiya nabaga amri bilhijrati hijroodo waqad iltafat iltafat may kulumtay kuusuntay quraysh quraysha kulumti xawla daari daar nabiy nabag daarsiiniyaalti laylata hijrati hijrat nabiy nabag hijriisamishi amig salisirotaley islaamignimo yoona meel kuusumen fakaraja nabiy nabag yahabahi sala allahu alayhi wasalam calayhim calaa qurayshin quraysi oo waarday infidhiana qorshoa kabahi bacda an alqa allahu tacaala ilahay markiridi bacdisha calayhim alaa quraysh annawma inkurmakridi bacdisha wasaar anabiy nabaga socdi maca abi bakrin sidig lasocdi ilaa gaari sawrin gabalki gaaro sawr eraayan lasocdi waktaba a dhuumada i bi gaari sawra kudhuumade salaata layaalin laylyaali sade uma saara rasuulki saaxibkay socde fi lyawmi thalii maalinta sidaas hataa wasala ilaa diran gubaa sharkakon guba ilaa abdiran fi lyawmi maalin abdiran yawmki athani lamaad min rabiic lawal bilmawlud maalintii lamaad famakasa nabiyunagaadi sala allahu alayhi wasalam biguba nagaadi sanatayni waishriin layla labaatan ilama layla bana nabiy nabag dhisay fi atnaai atnaai mudda masjida qubaa masaaid masaaid gobla idhaanka dhisi masjidki masjid guba idhaanka dhisi fama intakala nabiy nabaga guuri sala allahu alayhi wasalam min quba ku guuri ila lmadina an guuri وقد أdرkt الجمعة جمع yah نaبy hlalkbari jidka dhasi fasala نaبy nabo tukdiha aljمcata tukdi wahiy جuمadaade aول جمcati جuمati urayksl في الاسلام وkudbata خudبaة الجuمcati aول خudبati في الاسلام walama aqbala nabiyu nabag marki gaabilay naxw madinati jihat madina madini jiha ka saari yakaraj naasu dadki habeen limulaaqati mulaaqati nabiy nabag lakulmawshe been farixiin halin ku faracsan bigudumi gudumi mustafa sala allahu alayh wasalam rasuulka galawshina ka faracsan waqad nazala nabiyu nabag degi cala abi ayub ansaar abi ayub ansaar korsheeka degi walama stagara huwa rasuulka marki madina sugnaadiya arsala nabiy diri fi dalabi man dul dalabokoodyan diri takhalafa waman gadal mari min ahli ahli nabi nabiga helshay kumid fawasaluu deren maca cabdillahi bni abi bakrin cabdillahi bin abi bakr maca shay madina laderen wamanaca mushriku maka maka mushrikiintooda reeben bacda almustadcafiin mustadcafiinta bacdigoodi reeben min alhijra ku reeben fakana rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka mahad yadcuuhu rasulka inin doayo lahum lilmustadcafiin fi salaada ku doayo kan asl lbunuudi bunuudka asal shay waay wallahu aclam